alxamdu llaahi rabi اlcaalamiin wsl allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi rukhisa waxaa loo ruqseeyey oo loo fududeeyey ama loo idmay lishaykhi odayga alkabiiri ee weyn an yuftira inuu afuro oo wayucima uu quudiyo can kulli yowmin maalin kasta xaggiisa inuu ka quudiyo miskiinan hal miskiin walaa qadaaa wax qalla calayhi korkiisa ma ahaane rawaahu waxaa wariyey addaara qutniyu waalxaakimu wasaxaxaahu wayna saxiixiyeen daara quniyo xaakimba way saxiixiyeen xadiidka waxaa ku waafaqay xaakim xadiidka saxiixintiisa waxaa ku waafaqay alimaamu dahabi waxaa kaloo soo saaray xadiidka bayhaqi ibnuljaruud waxaa kaloo bukhaari iyo daara qutni ay ka wariyeen can cataa inuu yidhi samictu bna cabaasin samictu bna cabbaasin yaqra'uha waxaan maqlay ibna cabaas oo akhrinaya wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatu acaam aayaddaas akhrinaya markaasaa ibnu cabaas wuxuu yidhi laysat maynan ahaanin aayaddaasi mansuukhatan mid la nasakhay huwa ashaykhu alkabiiru waalmar'a waa ninka da'da ah iyo haweenayda da'da ah oo laa yastatiicaani an yasuumaa oon kari karin inay soomaan fayucimaa makaana kulli yowmin miskiina markaasay maalin kasta beddelkiisa waxay quudinayaan hal miskiin daara qutni wuxuu yidhi xadiidka markuu soo saaray kadib isnaaduhu saxiix daaraqutni ziyaado kaluu wariyey oo xadiidku wato oo ibnu cabaas uu leeyahay walaa yurakhasu ila lilkabiiri aladii laa yutiiqu sawm looma ruqsaynin loomana idmin inuu afuro oo kadibna cunto un bixiyo ilaa ruuxa da-da ah oo aan soonka karin mooye aw mariidin yaclamu annahu laa yushfaa ama ruux xanuunsan oo og inuusan caafimaadayn yani khalabatu danni buu ka wadaa daaraqudni wuxuu yidhi ziyaadadaa markuu watana sanadkiisu waa saxiix sidoo kale sheekh albani irwa uu ku saxiixinaya xadiidkan ama aarkan wuxuu faaideynaya uu sugan yahay cabdulahi bn cabaas wuu ka sugan yahay wuxuu inooga faa'ideynayaa ruuxa da-da ah rag iyo dumar wuxuu dooni ha noqde hadduu soonkii ku adkaado inuu iska afurayo kadibna maalin kasta bedelkiisa hal miskiin inuu qoodinayo qallana aan laga rabin cabdulahi bn cabaas wuxuu kala mid dhigay ruuxa jiran jiradiisuna ayna rajo lahayn isaguna cuntuu bixinayaa maalin kasta hal miskiin buu qoodinayaa muxuu ahaaye qallana laguma laha riwaayada daara qutni ayaa macnaha faa'iideynaysa cabdulahi bn cabaas wuxuu u deliishaday masalada iyada ah aayadda qur-aanka wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatu acaam aayaddaas cinda jumhuuri saxaaba iyo culimmaduba waxay qabaan aayaddu waa mansuukha aayadda waa la nasakhayoo xugunkeedii waa la bedelay oo waxay ahayd mar dadku ay khiyaar u furnaa oo soonka bilowgiisii ah oo ruuxii rabana uu soomi karo ruuxii rabana uu cunto intuu bixiyo iska afuri karo marxalad horay ahayd laakiin waxaa nasakday aayadda ka dambayso shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu baa nasakday oo khiyaarkii meesha ka saartay sidaasay culimada badankood qabaan waana ra'yiga laga wariyo muxuu ahaayey salawat ibnu akwac fii saxiixi albukhaari wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaami miskiin wuxuu yidhi kana man araada mina an yufطira afطr waafda xata naزlat hadihi اlaayatu bacdaha fanasakhatha aayadda in la nasakhayo midda ka dambaysa ay nasakday ayay qabaan laakiin cabdullahi bn cabaas isagu wuxuu leey aayaddu lama nasakhin ee waxay xukunkeedu baaqi ku yahay oo laga hadlaya ay ku saabsan tahay dadka da'da en ah soomi karin macnahaasi wuxuu sax noqonayaa marka aayadda loo akhriyo qiraa'ada cabdullaahi ibni cabaas uu akhrin jiray sida cikrima uu ka warinayo cinda cabdirazaaq bisnaadin saxiix oo wuxuu akhrin jiray cabdullahi bni cabaas wa cala aladiina yuawiquunahu yutawiquunahu yacni sida dhibka a ah ku kari kara waay mashaqada uu soonku ku yahay sidaas marka la akhriyo qiraa'adaas ayaa tafsiirka cabdulahi ibni cabaasi uu socon karaa laakiin qiraa'adu qiraaa oo mutawaatira maaha waa qira'a shaadla si ahaantiisa laakiin markii la yidhahdo hadalkiisa in wacala aladiina yutiiquunahu laga wado dadka da-den soomi karin waxay uun ku imaan kartaa wacala aladiina yutawiquunahu marka la akhriyo laakiin wacala aladiina yutiiquunahu waa dadka kari kara wey sooma isaguna muxuu u deliishanayaa dadka ay mashaqada iyo dhibka ku tahay istidlaalkaasi wuxuu sax noqon karaa marka la akhriyo wacala aladiina yutawiquunahu sida adag u kari karo dhibka ay ku tahay sidaasa marka qiraaadu laakiin waa qira'a shaada ah waxaana sawaab ah aayaddu inay mansuuqa tahay aayadda in xukunkeeda la nasakhay oo khiyaarka dadka siinaysa in laga dambeeyo aayadda ka dambaysa ay nasakday baa loo badanya ama masaladan hadda uu ka hadlayo dadka da'da ah ee aan soomi karin soonku mashaqada ku yahay adilo kaleeto ayaa kutusaya inay iyagu afuri karayaan waana sida loo badan yahay cuntona marka ay bixinayaan macnaha abu daawuud iyo axmed iyo xaakim iyo bayhaqi waxay soo saareen iyaguna min xadiidi mucaad bni jabal inuu yidhi salaadda waxay soo martay saddex xaalo soonkuna wuxuu soo maray saddex xaalo soonka markuu ka warramay wuxuu yidhi wuxuu ahaa buu yidhi rasuulku sal lay slam kaana yasuumu alaaata ayaamin min kulli shahri bil kasta saddex beri buu soomi jiray waxaa kale uu soomi jiray wa yasuumu yowma cashuuraa markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey kutiba calaykum asiyaam ilaa laga gaadho acaamu miskiin fakaana man shaa an yasuuma saama waman shaa an yuftira aftar markaa kadib ciddii doontana way soomi jirtay ciddii doontana way iska afuri jirtay wayucimu kula yowmin miskiinan ajzahu dalika yani markaa kadibna hadduu iska afuro ruux miskiinuu quudin jiray khiyaar baa furnaa marka kadibna waxaa ka dambaysa aayadda ka dambayso shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan oo nasakhday buu le macnaa fahabata asiyaamu cala man shahida ashahra wa cala almusaafiri an yaqdiya kadibna aayaddu saasay ku sugnaatay markaasaa wuxuu daba dhigay wa habata aacaamu lishaykhi alkabiiri waalcajuuz alladayni laa yastaticaani siyaam ruuxa duqda ah haweenayda duqda ah iyo ninka odayga ah ee aan soonka kari karin baa markaa waxay u sugnaatay inay afuraan oy cunto bixiyaan aayaddu marka waa mansuukha laakiin meelo kalea laga raadini macnaheeduna cala aladiina yutiiquunahu waa dadka kari kara dadka kari karana khiyaar ma lehe waa inay soomaan cuntana ma bixin karaan marka aayaddu waa mansuukhoo xukunkeeda waa la bedelay laakiin macnaha uu meesha ku sheegay cabdullahi bni cabaas oo ah haweenayda da-da iyo ninka duqa ah ee soonka aan kari ee dhibka uu ku yahay inay iska afurayaan cuntona bixinayaan sidaasay sax u tahay iyadu macnaha sidaas weyaan waa aataar fara badan ayaa ku soo aroortay culimmada salafku iyo khalafkuna way qabaan macnaha madaahibtu sidaasay qabaan cuntada ay bixinayaan ee ay miskiinka ka dhiibayaan ayaa waxa uu ku sheegay asarku uun inay tahay miskiin quudintii maalin kasta miskiin quudintii miskiinu wax ku filan in la siiyo wey taxdiidkay isku khilaafsan yihiinoo fuqahada qaarna waxay leeyihiin mud baa la siinaya mud ayaa maalinkiiba la bixinaya qaarna waxay leeyihin nisfu saac baa la bixinaya nisac marka la yidhahdo taqriiban waa kiiliya wax yar mud markii la yidhaahdana taqriiban wuxuu u dhigmaa waa waa rubuc kiilo wa mud marka la yidhaahdo waxaan dhihi laha waa nis kiilo kiilo wey macnaha yani waxa wey waa sac rubci wa sac rubci ayaa la yidhahdaa macnaha saasay isugu khilaafsan yihiin wax nasoo lahayana ma jirte kulli taxdiidaadkaasi waa un ijtihaad iyo aahaar unbaa kusoo aroortay laakiin wax nasa qola haysata ma jirto nusuustu laakiin waxay cabirtay uun icaam quudin quudinna macnaheedu waxa weyaan un waxun hal mar ku filan in hal mar la siiyo man taas w waxaa la heli karayaa in la bisleeyo oo cuntada inta la bisleeyo iyadoo bisil la siiyana waa la heli karaa waxaa kaloo la heli karaa oo haddii la bisleeyo hal mar baa laga wada dhigi karaa sidii uu anas ibnu maalik ba samayn jiray markuu duqoobay oo soonkii ku adkaaday intuu hal mar cunto kariyo soddon miskiin u yeedhu cuna dhihi jiray i saxiix buhaari buu ku sugan yahay aarkaas marka saa waa la samayn karaa cunto qaydinana waa la siin karaya waa loo qabin karaya macna oo markii cunto qaydin hala la qaybiye la yidhaahdo bay markaa isugu khilaafsayaan ma mudba oo ma kiilo niskeedba mise waa nisu saaco waa kiilo iyo wax yar taasay markaa ku kala tegayaan macna ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu waxaa la mida markaa waxaa la mida dadka xanuunsanaya ee xanuunada aan rajada lahayn qaba ayaguna cunto unbay bixinayaan soonna male qallana laguma laha dadka xanuunkoodu uusan rajada lahayn waa madhab ka mid a ah madaahibta maslada ku jirta masaladana waxaa ku soo arooray xadiid anas ibni malikin alkacbi fii sunani abi daawuud wakayrihi wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam wuxuu yidhi alla wuxuu soonka ka dhaafay iyo salaada niskeed ruuxa musaafirka ah waxa uu ka dejiyey soonka haweenayda uur kale iyo midda nuujinaysa soonkii waa laga dejiyey naska xadiidka macnihiisu waa saas laakiin ha laga dejiyo way afuri karaane taasuu xadiidku tusaya maxaa markaa kadib ku laasimi doono maqalle mise waxaa ku laasimaya icaam iyo inay raashin bixiyaan mise labadaba way isku darayaan aaraa kala oo culimadu kala mareen cabdulaahi bn cabaas iyo cabdulaahi ibnu cumar labadaba waxaa ka sugan biasaaniid saxiixa inay yidhaahdeen haweenayda uur kale iyo midda nuujinaysaay waxay la mid tahay odayga da'da iyo haweenayda da'da ah sidaas daraaddeed cunto unbay bixinayaane qallaba lagama rabay dheh labadaas saxaabi bay ka sugan tahay biasaaniid fi haayat asixa waxaana maray isxaaq ibnu rahwiya saaxib abi axmed waxaa rajaxaya ninka la yidhaahdo ibni xasmi marka culima halkaasay mareen qaar waxay leeyihiin waxay isku darayaan way qallaynayaan cuntana way bixinayaan oo madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada iyo qaar waxay leeyihiin ma ahee qallo unbaa laga rabaa waa siday madaahibta qaarkood qabaan waa masale marka khilaafkeedu dheer yahay laakiin maxaa ku soo arooray haddii la yidhahdo wax marfuuca xadiidka anas baa ku arooray anas bin maalik ilkacbi ee odhanaya waa laga dajiyey qolada marka qalla waajib ku ah waxay uga qiyaas qaadanayaan musaafirkii musaafirkii iyo dadkii soonka laga dhaafay qalaa lagu waajibay qiyaasan calaa haulaai bel marka saas wyan adigoo masle murankeediiy doodeedu badan tahay laakiin waxan dambe ee dib lagaga naasiminayo wax naqli oo rasmi oo nasa looma hayo waa un qiyaas ma xaggan la aadnaa ma xaggay u dhowdahay mise xaggay u dhowdahay wa abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi jaaa rajulu nin baa yimid ila nabiy nebiga u yimid sal lay wasalam faqaala markaasa wuxuu yihi halagtu waan halaagsamay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo axmed wuxuu ku daray yacni yantifu shacrahu wayadcuu weylahu ninku markuu sidaa leeyahay timahana waa waa tifayaa timihiisu gogoynaya wuxuuna u yeedhanayaa halaaggiis halaagsamay oo baaba'ay oo hoogay oo ba'i buu leey markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slm maa laka war maxaa kuu sugnaaday maxaad leeda saas man halagtu ya rasuul allah waan halaagsamay buu ihi qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam wamaa ahlakaka maxaa ku halaagay qaala wuxuu ihi waqactu waan dhacay cala imra'atii haweenayda kor haweenaydeeda iyo xaaskay korkeedaan ku dhacay fii ramadaana ramadaan dhexdeeda waan ku dhacay bimacnaa waan u galmooday fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam hal tajidu ma helaysaa maa tactiqu waxaad ku xorayso raqabatan qoor aad ku xorayso wax addoon aad ku xorayso ma helaysa yani addoontii lafteedii ma leedahayo de marka aad xorayso haddaadan lahaynna waxaad ku soo iibisood markaa xorayso ma heli kartaa qaala markaasaa wuxuu hi laa maya mana lihi waxaan kusoo iibiyana mahayo qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam fahal tastadiicu ma kari kartaa an tasuuma inaad soonto shahrayni laba bilood mutataabicayni oo isku xixiya aan maalin u dhaxaynin man aan kala go'nayn oodan ka nasanayn marnaba maalina aadan afurayn qaala markaasaa wuxu uhi laa maya ma kari karo qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam fahal tajidu meheli maa tucimu waxaad ku quudiso sitiina lixdan miskiinan oo miskiin lixdan miskiin waxaad ku quudiso oo raashiina ma haysaa marka meheli kartaa qaala markaasa wuxu uhi laa may iyadana ma hayo jid walba waa soo xidhmay uma kadibna jalasa waa iska fadhiistay nabiga agtiis sal lay fa utiya waxaa loo keenay annabiyu nebiga waxaa loola yimi sal lay slam bicaraqin dambiil oo fiihi dhexdiisa uu yahay tamrun timiri ay tahay isagoo meeshii fadhiya ayaa nebiga markaa waxaa loo keenay dembiil ay timiri ku jirto fa qaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam ninkii wuxuu ku yidhi tasadaq sadaqaysto bi haada kan sadaqayso waayo dembiishan timirta intaad qaadato kac sadaqaysa qaala markaasaa wuxuu yidhi acalaa afqara atasadaqu ma waxaan ku sadaqaysan calaa afqara cid ka faqiirsan mina annaga naga ma cid annaga naga baahi badan ayaan ku sadaqaysadoon u geyn buud yaaba nooga baahan baahi badan famaa bayna laabatayha magaalada madiina labadeeda dhagax shiil dhexdooda ma ahaanin ahlun reer oo axwaju ka baahi badan ilayhi caraqaas ilayhi caraqaas timirtaa uga baahi badan minaa annaga nooga baahi badan macnaa waxa weeye laabateynku waxaa la yidhahdaa waa jamcu laaba laabadana waxaa la yidhaahdaa waa dhulka taaggii dhagax madowga ah marka labada magaalada madiina dhanka qorax ka soo baxna dhul noocaasahoo taagaho waxaa ka jira oo dhagax madow dhagax shiilka dhagaxaynu dhahnaa dhanka gabaldhacana sidoo kaleeto waxaa ka jirta laaba oo noocaasoo kalea ah. labadaa dhagax shiil bay magaaladu u dhexaysaa marka maa bayna laabatayha labadeeda dhagaxshiil inta u dhaxaysa magaalada madiina labada dhagaxshiile labada dhinac ka inta u dhaxaysa oo magaaladii awey ah macnaha ma ahaa nin ahlun reer oo axwaju ka baahi badan ileyhi shaygaas midna annaga nooga baahi badan maba joogaba cid annaga reer naga baahi badan maba jiraba yani magaalada madiine dadka degan qoyskii ugu baahi badnaa baanu marka haddaaman annagu ugu baahi badannahay yaa kaloon ku sadaqaysanayna yani wuxuu ishaarahayaa anaguna inaan iska isticmaalno ila anaga nalogama baahi badnay ayb faqaala markaasaa wuxuu ihi acalaa afqara ma cid ka faqiirsan mina anaga ka faqiirsan ama calaa afqara a atasadaqu maba sadaqaysani calaa afqara miyaan ku sadaqaysani cid ka baahi badanoo ka faqiirnimo badan mina anaga xagganaga famaa bayna laabatayha labadeeda laabo ama labadeeda dhagax shiil dhexdooda ma ahaanin ahlun reer oo axwaju ka baahi badan ilayhi isagaa uga baahi badan mina xagganaga fadaxika markaasuu qoslay annabiyu nabigu sal lay slam xataa badat ilaa ay muuqatay anyaabuhu cidiyihiisu waa jamcu naab naabkana waxaa layhahdaa waxaa micyihiisa la yihah cidiyihiisa marka xataa badat ilaa ay muuqatay oy daahirtayoo soo baxday oo la arkay anyaabuhu micyihiisa nabiga sal lay aslam yani ruux markuu qoslo ilkaha waxaa soo baxa muxuu ahaay mar dhoolahaa soo baxa xoogaa hadduu qosolka dheeraado oo xoogaa qosolku yaraha siyaado yahay micyaha la arki hadduu qosolku si siyaado yahay dowsaha la arki sooma marka nebigu waa qoslay sal lay wasalam ilaa micyihiisu ay muuqdeen uma kadibna qaala nabigu wuxu uri sal lay waslam idhab tag oo fa acimhu quudi ahlaka reerkaaga quudi waayahe kac qaado bal reerkaaga unsii buu nebigu sal lay waslam rawa waxaa wariyey asabcatu toddobadii baa wariyey wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaaday xadiidkan waxaa loo deliishanayaa ninku isaga oo ramadaan sooman hadduu xaaskiisa u galmoodo horta soonkiisii inuu jabayo waana bilijmaac khilaaf kama jiro haddana in kafaara ku laasimaysana wuu ku tusayaa ayadana waa ijmaac ijmaacoo layskuma khilaafsana kafaarada ku laasimaysana tartiibkan weeye marka hore qoor inuu xoreeyaa ku laasimaysa hadduu kari waayo waxaa loogu bedelhayaa laba biloodoo isku xigta soonkooda hadduu kari waayo waxaa loogu bedelayaa lixdan miskiin quudintooda hadduu kari waayo oo intaasoo dhan uu awoodi waayo haddee culimmada qaarna waxay leeyihiin ilaa uu ka awoodo dayn saaran bay noqon doontaa oo qoorta ugu jirta qaarna waxay leeyiin marba hadduu awoodi kari waayo saddexdiiba waaba ka dhacaysaaba saas wey macnaha labadaa ra'yiba waa la kala qabaa laakiin inay kafaaradani ku laasimayso waa laysla ogol yahay oo sidan tartiibkan ay ugu laazimayso ayib waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu isagii baahan yahay isagii hadduu baahan yahay oo reerkiisii baahan yahay oo waxay biishaan ayna haysanin kafaaradii isaga ka baxday inuu isagu biilan karo oo dib u isticmaali karay haddii markaasi uusan wax kala haysanin saas man xadiidka isagana daahirkiisa laga qaadanaya bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin muxuu ahaayey siintan la siiyey oo isaga cun la yidhi waxay kutusaysaa kafaaradii lixdan miskiin quudintoodii inaysan ka dhicin weli qoorta ugu jirto markuu helo uu bixin doono man adig waa masalo muxuu ahaayey aan laysla meel dhigin waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka inay dembi tahay ruuxa bisha ramadaan inuu xaaskiisa u galmoodo oo waxaa laga qaadan saxaabigu wuxuu ihi halagtu yaa rasuul allah waan halaagsamay hoogayo ba'ayay buu leey halaagsamayo baaba-ay marka waxay kutusaysaa riwaayo kale wuxuu le ixtaraqtu waan gubtay waan gubtay taasi waxay kutusaysa marka inuu dembi weyn yahy waanan isku waafaqsay inuu dembi weyn yahy dembi weyn inuu yahay waan isku waafaqsay towbadna u baahanya ruuxu waa inuu toobad keeno kafaaradana kuto waxa abu daawuud uu soo saaray iyo keyrkii ziyaado kaleeto oo nebiga nebigu inuu ninkaasi nebigu ku yidhi sal lay aslam sum yowman wastakfir illaah ilaahayna dembi dhaaf weydiiso maalinkaa aad jabisayna bedelkiisa maalin kale soon oo markaa maxaa ka dhalanaya towbad iyo kafaaro iyo maalinkii uu qalleeyo qallaha maalinkaasi ziyaadada ku soo aroortay abu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen ayaa aad laysugu khilaafay ma sugan tahay mise ma sugan lafdada odhanaysa qallee maalinkaasi oo maalinkaa jebisay soo qallee lafdada odhanaysaay in badanoo culimmada xadiidka ka mida waxay ka dhigeen inay tahay lafda shaaza oo daciif oo waxaa ka mid a ragga shuduudka ku xukumay alimaam axmed ibnu xambal abu xaatim iraazi ibn cadi cabdilxaq alishbiili alimaam ibnu qayim shaykh islaam ibnu teymiya calaa'i zaylaci iyo xaafidkuna way sugeen oo way taqriiriyeen fi nukat zaylacina kitaabkiisa nasfuraaya sheekh albaani caleyh raxmatullahi wuxuu aada isugu dayey inuu ziyaadada iyada a mutaabacaad iyo intuu wax raadiyey inuu sugo sida kitaabkiisa maalan irwaa lkhaliilka shawaahid iyo waxbuu u raaraadiyey iyo muxuua mutaabacaad iyo inuu sugo isku dayey laakiin dulliga muxadisiintu waxay leeyihiin lafdadaasi waa lafda shaaza sababta shuduudka ay ugu xukumayaanna waxa weeye zuhri asxaabtiisii iyo xufaadda ardadiisa ah waxay isku raaceen mucdamkoodu inaan lafdigaa uuna nebigu sheegin sal lay sl yani mayna sheegin oy ka aamuseen niman marka yar oo qaar ay ducafaba yihiin ayaa sheegay oo ardada zuhri ka mid a ah, ayaa lafdadaa xadiidka ku darayoo in la amray inuu maalin soomo bedelkii maalinkuu jebiyey marka saas daraaddeed bay jumhuurta muxadisiinta iyo xufaaddu waxay marayaan lafdigaasi waa shaad lafdigu hadduu shaad noqdo daciif noqdo bimacnaa kafaaradaa waxaan ahaynoo sooma ku laasimi maayo maalinkaas soo qalle ma jirto marka hadduu lafdigu sugnaadona maalinkaa inuu soo qalleyaa laazim noqonaya sidaasman su-aasha waxay leedahay iyagoo safar ku wada jiro way wada afuran hadday isu galmoodaan hadday afuran yihiin oo isu galmoodaan shooriyaa iyaga u taalo waxaan ka hadlayna waa dad somo walaa kafaarakum al mar haddii sabab sharciga ay u afuraan oy afuran yihiin oo isu galmoodaan waxba kama laasimayo soma wax laga hadlay waxa wey waa iyagoo somo ramadaan isagoo ramadaan sooma ayb laakiin waxaa la diidan yahay haddii uu muxuu ahaayey isagoo reerkiisa u galmoon raba oo niyadiisu ay tahay reerka u galmood uu aayar biyo ku afuro si ayna kafaaradu ugu laazimin biyuu ku afuray markuu afuray kadibna reerkii wax ka doonta si uu kafaarada u rido waxay leeyihiin ilaahay xeelo lagagama baxsadee ninkaa kafaarada ha la saaro soma lanna niyadiisaa loo qabanoo wuxuuba biyaha u cabahay oo soonka u jebinahay reerku ku socdaa sooma laakiin hadduu afuran yaho sabab sharcigana u afuro taas iyada hadal ma taa midda laga hadlay ma marka lafdada iyadaa shaad ee muxuu ahay waxay u badan tahay taqriiban markaan fiiriyey culimmada muxadisiinta odhanaysa inay shaada tahay inay xoog badan yahay warkooda xoog badan yahay ayb وعn cاiشhaةa وأmi سلمةa radي الlahu tacalى canهma an النabiy sl ه lay slam nebiga waxaa aada loogu kala tagsany oo lagu muransanya haweenaydii iyada uu ninku muxuu ahay ninkeedu uu sidaa ugu galmooday iyaduna soomanayd iyada kafaaro ma lagu leeyay mise laguma laha jumhuurta way ku laasiminayaan qaarna waxay leeyihiin maye shaaricu ma sheeginoo waa laga aamusay qaar waxay leeyihiin wuuba qasbayba oo lafdii waxaa jira odhanaya halagtu wa ahlagtu hadduu lafdigaasi sugnaan lahaa waxoogaa waa laga qaadan lahaa lakiin ma sugna waan halaagsamay waxna waan halaagay yani haweentiina waan halaagay bu macno marka noqonaysa marka lafdigaasi hadduu sugnaan lahaa waxoogaa lafdi masaladaasi kutusayo wuu noqon laha xun laga qaato lakiin lafdigu ma sugna ahlagtu ma sugna mar hadduusan sugnayn bay ku kala tagsan yihiin marka haweentiina soonkeedii jabiye kafaara iyada ma lagu leeyahay mise laguma laha khilaafiyo masaladu ha ahaato laakiin wax iyada ku laasiminayo nasa lama hayo ijtihaad markii laga yimaado wax daliiloo cad oo ku laasiminaya ma uu jiro ayb khaasatan waxay leeyihiin waxay u badan tahay haweenka in hawsha xoogba lagaga qaataba an caaishaa waumi salmta radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigu sal lay aslam kaana wuxuu ahaa yusbixu mid waa bariis junuban isagoo janaabo qaba xaal uu junub yahay min jimaacin galmo xaggeedna uu junub ka yahay ah, maaha qaraw iyo dhadhab iyo muxuu ahaayey ma ahe laakiin waa galmo reerhiisreerihiisii bay nabiga is arkeen sal lay slam kaana wuxua yusbixu mid waad bariista junuuban isagoo janaabo qaba min jimaacin galmo xaggeedana ka janaabo qabo habeennimadii uu sameeyey uma kadibna yaktasil wuu qabaysan jiray waaguu barye kadib wayasuumu waana soomi jiray nabigu sal lay slam muttafaqun caleyh wazaada wuxuu ziyaadiyey muslim muslim wuxuu ziyaadiyey fii xadiidi ummi salamata wuxuu ku ziyaadiyey walaa yaqdii mana qallayn jirin Ah, yani waagaa u baryi jiray isagoo galmo uu habeenkii sameeyey janaabadeedii qabo weli aan ka qabaysanin buu waagu u baryi jiray soonkiisuu iska wadan jiray mana qallayn jirin nebigu sal lay slam bukhaari isaga lafdigiisa waxa weeye kaana yudrikuhu alfajru wahuwa junubun min ahlihi fajarka iyo waabarka ayaa nebiga ku imaan jiray oo soo haleeli jiray isagoo reerkiisa xaggooda ka janaabo qaba uma yaktasilu yasuumu kadibna intuu qabaysto yuu soomi jiray nebigu sal lay wasalam abu hurayra ayaa wuxuu dadka dhihi jiray ninkii isaga oo janaabo qaboon janaabadii ka qabaysanin waagu u baryow maalinkaasi kuuma jire qalle abuu hureyra isagoo dadka saa u sheega ayaa marka waxaa gaadhay warka caaisha iyo ummu salama abu hureyrow adigu saasaa dadka u sheegaysaa baa le labadii hooye ee mu'miniintana warkanaan ka haynaa markaasaa wuxuu yidhi humaa aclam ayagaa arrintan iiga xogogaalsane warkaygii waa ka noqday buui waa joojiye meeshii abu horeer hawsha kaga noqday dabcan ijtihaad buu markii hore u sameeyey laakiin markuu daliilku gaadhay khalaas war miyaa yaalla iskiijin ma jirto ayb xadiidka fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi caaisha nin baa nebiga u yimid bay tiri sal lay wasalam yastaftiihi isagoo jawaab weydiinahayo oo mas'alo weydiinaya wa hiya tasmacu min waraa'i ilbaab ayaduna gadaal bay ka dhegaysanaysaa iridda uu taagan yahay bay gadaal kaga jirtaayoo halkaasay ka dhegaysanaysaa isaga iyo nebigu wax isweydiinaya ninkii wuxuu rasuulku yidhi sal lay slam yaa rasuula allah tudrikunii salaatu alfajri wa ana junubun afa asuumu wuxuu yidhi rasuul ilaahayow salaadda salaada fajar baa igu imaanaysa anoo janaabo qaba ee ma soomayaa markaasaa rasuulku wuxuu yhi sal lay wasalam wa ana tudrikuni asalaatu wa ana junubun fa asuumu asuumuhu aniga laftayda anoo janaabo qaba ayay salaaddii subax igu imaanaysaa waana soomayaabu waana soomaabu rasulku sal lay wasalam jawaabusi markaasaa ninkii wuxuu yidhi lasta milana lasta milana qad afar allahu laka ma taqadama min dembika wamaa taahara bu annagoo kale ma tiid buui dunuubtaadii horiya kuwii dambeba ilaahay waa kuu dhaaf e annagu maadoo kaleaanu noqon karna warkaasuu meesha layihi warkaa markuu yidhi ayaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam wallaahi inii la arjuu an akuuna akhshaakum lilah wa aclamakum bima attaqii waxaan rajaynayaa inaan ahay midka ilaahayna idinku cabsi badan idinkuna yaqaana wixii ilaahay ciqaabtiisa aan isaga ilaalin laha aan kaga cabsan warkaa muxuu ku diiday warkaas waxa meesha waxaa lagu diiday shayga marba hadduu nebigu samaynayo sal lay wasalam oo lagu arko asalkiisa waa inuu ummadda u jidaynayo sooma meesha waxaa ka baxaya dadka qaarkoodoo marka nebigaa sidaa sameeyo nebigaa sidaa yidhi la yidhaahdo dhahayo oo anagu dambe nebigii baanu nahay ah. nebigii baanu nahay ilahay baa u dambi dhaafay ma isagiioo kale noqon karna isagiioo kale ma noqon karti laakiin rasuulku wuxuu wax u samaynaya aduu kuu jidaynaya inaad ku dayasa la rabaa maaha inaad ku wareegeysato tidhahdo ilahaybuu ilaahay baa doortay iyo uu naga fadli badnaa iyo ilahay baa u dembi dhaafay masaw kalaan gaari karnaa iyo kulli daalika waa sax ma gaari karto laakiin haddana sabab uma noqon karto wixii laguu jideeyey inaad uga tagto nebigo kale ma ihi saas man nebigo kale ma ihi inaad uga tagto wixii adiga laguu jideeye lagugu talagalay ma aha macna sidaas weyaan ayib marka xadiiskaasi kale waxay kutusayaan masaladu inay sidaas tahay waana sida sawaabka jumhuurtuna sidaasay qabaan bayhaqi wuxuu soo saaray cabdulahi bni cumar wuxuu ka warinaya cabdulahi bni cumar oo aar mawquufo aad u qiimo badan wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar low nuudiya biasalaati waalrajulu cala imra'atihi lam yamnachu dalika an yasuuma buu ida araada siyaam ah, haddii salaaddii la aadaamo isagoo ninkii xaaskiisii dul joogo oo xaajadii uu ka gudanahayo haddii aadaankii ku dhaco arintaasi u diidi mayso inuu soomo soomkiisa iska wato way macana maxaan ka hadlayna mid habeennimo intuu hawshii qabtay janaabo qabaan ka hadlayna sooma waagii ku baryey isagu wuxuuba leeyahaba isagoo hawshii fulinahayaba oo ku dhex jiraba haddii lagu aadaamo khalaas hawsha unbuu joojini kadibna wuxuu wadanhayaa soonkiisuu wadanhaya macana ayib salaadda unbuu u qabaysanaya wuxuu yidhi ibnu cumar qaama wakhtasala wa atama sawmahu wuu istaagi wuu qabaysan soonkiisana waa dhammaystiranaya aarkaasi waxaa soo saaray alimaam albayhaqi alimaam nawwina wuxuu leeyahay isnaaduhu axiix cabdulahi bn cumar buu ka suganya marka waa masaladii aan ka soo warranno markii aan ka hadlaynay yani ruuxii isagoo ishalmaansan cuno ama cabba waxaan u xadiiskii aan lahayn haddii adigoo wax cunahayo gacanta ku haya lagugu aadaamo somayna dhin waxaa la mida haddii lagugu aadaamo adoo reerkaagii ka xaaja gudanaya somaha aarkan cabdulahi bn cumar macnahaasu marka kutusaya man ayb an caaishaa radi allahu tacala canha ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu ihi ah, man maata meeshan qaacide waxay ka qaataan culimadu la yihahda alistidaamatu ashalu min alibtida janaabo horay kuu gashay oo jidhkaaga ku jirto janaabo qabto soonkaaga wax yeeli mayso laakiin adoo sooman inaad markaa janaabo gasho oo galma gashaay soonkii waa jebinaysa masaail far badanoo nocaasa ah. wacan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi man maata ruuxii dhinta walxaal calayhi korkiisa siyaamun uu soom yahay isagoo soom korkiisuloo soon lagu leeyahay ruuxii dhinta saama waxaa ka soomaya canhu xaggiisa waliyuhu ruuxa xigaalkiisa waliyuhu waa qariibkiisa ruuxa uxiga xiga adeerkii ilmihiisa adeeradii dadka macnaa waxa wey xigtadiisa dadkaasaa ka soomay muttafaqun caleyh wey bazaar wuxuu ku daray inshaaa inshaaa hadduu doono inshaadaasi waa daciif xadiidka waxaa ka mida ah shawaahidiisa oo u markhaati xadiidka horta wuxuu kutusayaa ruuxii soon ku dhintay isagoo lagu leeyahay in dadkii qaraabadiisii ehelkiisu ay ka soomayaan waxaa u markhaati kacaya xadiis far badanoo uu ka mid yahay xadiidka cabdullahi bni cabaas radia allahu canhu wuxuu yidhi jaءa rajulu ila nabiy sal lay slam nin baa nabiga u yimi markaasa wuxu uhi ya rasuula allah ina ummii maatat calayha sawmu shahrin hooyadee way dhimatay soon bil aana lagu lahaa afa aqdiihi canha ma ka qalleeya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam low kaana calaa ummiki daynun akunti qaadiyataha canha haddii hooyadaa dayn lagu leeyahy ma ka qallayn lahayd bale ma ka gudi lahayd Ah, markaas tir ah, waa ka gudla markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam fadayn ullaahi axaqu an yuqdaa haddii hooyadaa dayn lagu leeyahay aada ka bixin lahayd soonka lagu leeyahayna waa dayn alla ku leeyahay daynta ilaahay baa ka mudan oo ka xaqnimana in la gudo xadiikaasi marka waa xadiid mutafaqa buhari muslim baa soo saaray waxaa ku sugan cinda muslim soonkaasi inuu ahaa soon nadar ah soonkaa nebiga la weydiiyey ee uu yidhi dayn ilaahay weeyaane ha laga bixiyo inuu soon nadar ahaa baa ku cad alfaadda qaarkooda fi saxiix muslim ayb marka xadiidka hore wuxuu ina tusay muuna kala qaadin man maata wa calayhi sawmun ma kala qaadin siyaamun soonkaasi ma soonkii faradka ahaaba ma soon nadaraha ma soon kafaaro ku yimidba soon uun ayi soon oo ruuxa lagu leeyahay hadduu ku dhinto in laga qallaynayo baa xadiidka daahirkiisa laga qaadanaya axaadiistan kalena waxay leedahay oy tilmaamaysaa waqaa'icda dhacday inay ahayd soon nadar ah halkaas marka culimadu ku kala tegaya alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu qabaa soonka waajibkii asliga ee ramadaan hadduu ruuxu isagoo lagu leeyahay ku dhinto in laga qallayn karo aimada kale waxay qabaan haasatan imaam axmed imaam shaafici waxaa la socda labada imaame kale imaam axmed isagu wuxuu ku tegey soonka layska qallayn karo waa soonka nadarka ah ee ruuxu isagu isku laazimiyey laakiin soonkii asalka ah sida salaadoo kaleeta rabbi addoonka ku waajibiyey wax layska gudi kara ma ah buu leeyay hadduu ruuxu ku dhinto taas man saladu waa midtaas ma soonka nadarkaaba ah mise soonka waajibka asliga ah xataa waa layska qallayn karaa waxaan u waa layska gudi karaa waa layska soomi karaa haddii lagu dhinto ayaa waxay tahay masale khilaafiya macnaha xadiidka caaishana wuxuu kutusayaa ra'yiga alimaam shaafici caleyh raxmatullah waxaana rajaxay sheekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkii kan kaleete ee nadarka keliya ku khasisayana waxaa rajaxay asheikh alalbani cala aljamiic araxma ayib taasi marka waa midka maxaa yani haddii uu ruuxu ka soomi waayo horta ruuxa haddii soonka waajibka a ah lagu yeesho weeye marka laga qallaynayo ama cunto waxaan ujeeda laga gudayo oo laga soomayo ama cunto laga bixinayo calaa ra'yin laakiin hadduusan laasimba ku noqonin maya masalan hadduu ruuxu jirado bisha ramadaan oo uu soomi kari waayo oo siduu jiradii ay u haysay uu ku dhinto marnaba jaanisuu ku soomoo ku qalleeyo maba helinba siduu jiradii u haysay isagoon ka kicin buu sidii ugu dhintay ruuxaasi waxba laguma leh walaa cunto walaa soon laga soomo iyo qalo laga qalayo midna ma leh liish lianna ruuxu waxaa shareecadu wax ku waajibisaa markuu karo maba karinba ruuxani sooma markuu karo oo uu dayaco intuu karo awood u yeesho uu samayn waayo markaasaa la dhihi lah lagu laasimo laakiin ruuxani macduur buu ahaa cudurdaarkiina waa la socday ilaa ay tii ilahay uga timaado wabittaali laysa calayhi icaamun wa kadalika laa yuqda canhu lagana gudi maayo cuntana kuma laasimayso marka wax lagu laasiminayo waa marka ruuxu intuu soonkii ku waajibo jaaniskuu ku qallayn lahaa ee uu ku gudi lahaana uu helo uu markaa samayn waayo dayaco markaa soonkii laazim buu ku yahay sooma markaa wey marka laleeyahay hadduu ku dhinto ha laga soomo cunto ma laga bixin karaya hadday dadkii yidhaahdaan ka soomi mayno hadday dadkiisi yidhaahdaan ma soomi karno cunto ma laga bixin karayaa cunto in laga bixin kara wax xadiisoo ku sugan ma jiro laakiin aasaar baa ka sugan cabdullahi bni cumar iyo keyrkii oo maalin walba in hal miskiin laga quudinayo kutusaysa tirmidi iyo cabdilxaq iyo bayhaqi iyo daarqutni ibni cabdilhaad iyo xaafid ibni xajar iyo keyrkoodba waxay leeyihiin asarkaasi waa sugan yahay cabdullahi bni cumar mawquufka ku ah ee tilmaamaya haddii laga soomi waayo in cunto laga bixinayo kadalika abu daawuud wuxuu warinaya cabdulahi bn cabaas biisnaadin qawiyin wuxuu kaga warinaya wuxuu leeyahay idaa marida arajulu fii ramadaana ruuxu hadduu ramadaan jirado kadibna uu dhinto oo uusan soomin isagoon soomin hadduu dhinto ucima canhu walam yakun calayhi qada cuntaa laga bixinayaa qallana laguma laha buud wain kaana calayhi nadrun haddii nadar uu korkiisa yahayna qadaa canhu weliyuhu weligiisaa ka qallaynaya ibn cabaas marka uu kala qaadaya soonku hadduu nadar yahayna waa laga qallayn buu leeyay hadduu soonku soonkii asalka ee ramadaan uu yahayna raashiin baa laga bixinaya markaa waana ra'yiga saan horeba u sheegay imaamu axmed caleyh raxmatullah lafdi kaleeto cabdirasaaq uu soo saarayo cabdullahi ibn cabaasna laga warinaya bisnaadin saxiix isaguna wuxuu leeyahay ruuxa jirane bisha ramadaan jiran oo aan xanuunkii kaba kicinba suu xanuunkii u hayay ku dhintay laysa calayhi shayun buud wax korkiisa ma jiro waxba laguma laha fain saxa falam yasum xataa maata buu hadduu caafimaado oo uusan soomin ilaa uu ka dhintay ucima canhu kula yowmin nisfa saac min xinta buu maalin walba waxaa laga bixinaya nisfu saac oo xinto ah xintadu waa qabandida yani nisfa saac qabandia ah baa maalin kasta laga bixinaya waa haddii intuu jaanis helay oo xanuunkii ka bogsooday uu qallayn waayo hadduu xanuunkii ku dhintay oo kaba kicinna waxba lagumale bui cbdulahi bn cabaas radi alahu tacala canhu arda saas w man marka daahirkan xadiidka caaisha radiala canha imaam shaafici baa ku tegey isagku ama ha noqdo midkii asalka ahe ramadaan ama mid nadaru isagu isku laazimiyey ha noqdo labada waa laga qalayn buu leeyahay waana maslo khilaafiya baabu sawmi taawuci soonkii oo taawuc ahabuu baabu yahay iyo wamaa nuhiya wixii la reebay can sawmihi soonkiisa la reebay sawmu taawuc waa soonka aan laasimka ahayn laana tadawac waa kaan soo warnayo waa wixii aan waajib ahaynoo ziyaado ood la timaado cibaada iyo wamaa nuhiya wixii la roobay can sawmihi sawmidiisa la reebay waxyaabaha maalmo waxaa jira sanadka ka mid a ah oo shareecadu diiday in la soomo wacan abi qataadata alansaariyi radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulka su-ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi carafata maalinta carafa soon soomideedaa la weydiiyey waa maalinka sagaalaad ee bisha dilxija fa qaala markaasa nebigu wuxu uri sal ly wasalam yukafiru wuxuu tiraa oo asturaa assanata sanadkii almaadiyata ee tagtay waalbaaqiyata iyo midda hadhay sanadkii horee tegey iyo kan hadda socda labadaasuu tiraa oo asturaa dunuubteedii maalinkaa soonkiis wa wasu'ila waxaa la weydiiyey can sawmi yowmi caashuuraaa maalinta caashuuraa soomideedana waa la weydiiyey koonkeeda yowmu cashuuraa waa maalinka tobnaad ee bisha muxaram bisha sanadka carabiga u horeysa ee inaga aanu naqaano sake aan dhahno maalinkeeda tobnaad wey macnaha yowmu cashuuraa faqaala nebigu wuxu uri sal lay waslam yukafiru wuxuu tiraa ama asturaa asanata sanadkii almaadiyata ee tagtay dalika kaasi yowmu wulidtu waa maalinkii lay dhalay fiihi dhexdiisa oo wa wabuciftu laysoo saaray fiihi dhexdiisa oo malagu i yimid waay oo wa waunzila la dejiyey calaya korkayga fiihi dhexdiisa waxyiga laygu soo dejiyey rawahu muslim baa wariy xadiidkani dhowr maalmood oo soonkoodu sunno u yahay oo tadawuc yahay buu inoo sheegay maalinka ugu horeeya waa sawmu yowmi carafa maalinta carafa soonkeeduna waxaa loo jideeyaa dadka aan markaa xajka jirin dadka xajka jira ayaga maalinkaasi inay soomaan sunno ma ah maadaama acmaashii xajka ay ku dhex jiraan ilan waa yowmu carafa acmaashii waxay ku mashquulsan yihiin xajka iyo maalintii carafa say uga faaidaysan lahayd saas daraaddeed sida nebiga ka sugan sal lay slam maalinkaa wuu afurnaa xajkiisii xajatulwadaac dadka kale een xajka aadin ayay sunno u tahay yowmu carafa inay soomaan ajirkaasaana laga helayaa nabiga inoo shegay sal lay slam sanadkii hore iyo sanadkanba dembigiisa lagu dhaafaa waxaa laga wadaa dunuubta yarirka ida jtunibat ilkabaa'ir waay dunuubta waaweyn markii laga fogaado kuwan yaryarkee faraha badan waxaa lagu dhaafayaa xasanaadkaas ina alxasanaati yadhibna asayi'aat marka waa in dunuubta waaweyn laga tago maxaa yeele dunuubta waaweyn iyagu towbad bay u baahan yihin sida adilada kale ay kutusayso midda labaadna waa yowmu caashuuraa yowmu caashuuraa waxaa sugan fii saxiixi albukhaari inay jaahiliyadii carabtu soomi jireen waxaa kaloo sugan inay yahuudina soomi jirtay oo nebigu magaalada madiine ayuu yimi sal lay aslam isagoo yahuudi ay soomayso maalinkaa isaga markaasaa nebigu weydiiyey sal lay aslam war maxaad u soomaysaa waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay uu guusha siiyey nebi muuse iyo reer bani israa'iil oo fircoon uu guusha ka siiyey fircoonna uu halaagay iyo dadkiisa annagu waan soomaynaabay dhaheen weynayn aan weynaynayna darteed markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam naxnu wlaa bimuusa minkum annagaa muuse idinka xigna oo idinka xaq leh markaasuu nebigu soomay in la soomana wuu amray nebigu sal lay wasalam ayb waxaa ku sugan axaadiis kaleeto oo saxiixaynkii keyrkood ku sugan inuu nebigu sal lay wasalam amar ku bixiyey ciddii ciddii saaka wax cuntayna ilaa qoraxdu ka dhacayso yuusan wax damba cunin maalin caashuraabay ciddii aan waxba cuninna maanta ha soonto waxba yuusan cunin saxaabadu way soomi jireen culimo badanna waxay qabaan yowmu caashuuraa waxay ahayd soonkeedu waajib buu ahaa intaan ramadaan la waajibin markii ramadaan la waajibiyey baa wujuubkii la nasakhay oo waxaa loo bedelay soomideedu inay mustaxab tahay waajibnimadiina waa laga bedelay sidaasman si aad tidhaahdaba adiga waa mashruuc ajirka laga helayana waa kanoo sanad kaamila ah dembigeeda laysugu dhaafayaa yowmu cashuraa waxaa kaloo nebiga ka sugan sal lay wasalam markii uu eh, yowmu cashuraa soomayey bay saxaabadu intay u yimaadeen baa waxay ku yidhahdeen rasuul ilaahayow waa maalin ay yahuudi weynayso waa maalin ay yuhuuddu weynayso markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam lain cishtu la asuumanna taasica haddaan noolaado sanadka soo socda maalinka sagaalaad baan soomi doonaa buu nebigu sal lay slam waa dhintay marka nebigu sal lay wasalam intuusan sanadkii gaadhin halkaasay marka culimadu ka qaataan in maalinka sagaalaad la soomo yowmu cashuuraana lagu daro khilaafan lilyahuud labada beriba in laysku daro cabdulahi bn cabaas isaga waxaa ka sugan haddii xataa maalinka ka horeeye sagaalaad haddaad soomi weydo ood maalinka tobnaad soonto kow iyo tobnaadka ku dar yowm qablahu aw yowman bacdahu si aad u khilaafto yahuudda u khilaafto saasmaa maxaa yeele nebiga sal lay wasalam sadrigii hore markuu magaalada madiine yimid waxaa la amray inuu waxyaalo fara badan ku waafaqo ahlulkitaabka maxaa yeele diin ahaan ayagaa ugu dhowaa si marka bal loo soo dhowaysto oo bal wax u fahmaan oo waxyaalo badan baa lagu waafaqay gadaal dambe waxyaalo fara badan baa lagaga fogaaday oo nebiga ku khilaafa yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a ah maalan eh, qiblada oo kale qiblada soo garanaysaan ah, qiblada lix iyo toban bilood shan iyo toban bilood baa waxaa loo jeesanayay baytulmaqdis madiine in kala tegey kadibna waa kuwan aayaduhu soo degeenoo khilaafa la yidhi garab mara ayib marka in sagaalaadkiyo tobnaadka laysla sooma saasaa fiican maalinta isniinta ana sidoo kaleeto waa maalinka saddexaad oo nabigu sal alay waslam uu yidhi markii soonkeeda la weydiiyey waa maalinkii lay dhalay oon dhashay la iina waxyooday oo malaggu ii yimid allana i diray oo rasuul ahaan la ii diray wey marka waa maalin qiimihiisale wey macnaha isagana soonkiisu waxay ka mid tahay maalmaha fadaaisha goonida aleh weegiiba in maalinta isniinta la sooma iyo khamiistana iyadana axaadiis kala ku soo arortay ta dambe oo maalinta isniinta nebiga marka la weydiiyey uu ku cileeyey soonkeeda waa maalinkii lay dhalay ayaa qolyahan ixtifaalka mawliidka ku mashaqaysan ayaa waxay u deliishadeen in mawliidka iyo isu imaadkiisa uu xadiisku daliil u yahay wa hada istidlaalun bail bal huwa taxriifun lixadiidi rasuuli illahi sal ly aslam can mawaadicihi waa taxriif cad iyo leexin xadiidka laga leexinayo meeshii iyo booskii nebigu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sababtu waxa weeye waa midda koobaadee mawliidku sanad buu ku saabsan yahay sanad iyo taariikh ayaa lagu ixtifaalka mawliidka ay ku sameeyaan xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa maalin usbuuca ka midoo isniinta ah ayaguna taariikh bay raacaan oo labiyo tobanka bisha rabiic sooma ka hor ama ka dambaysa adugu calaa aaraa marka taariikhda labiyo tobanka bisha rabiic waa taariikh isniin inay noqotona way dhici kartaa inayna noqoninna waa dhici kartaa soo ma xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa maalin wiiga ka mida oo la yidhaahdo isniin isniin iyo taariikh marka kala tagta soo ma taasi waa mid oo xadiisku istidlaalkiisa sax maaha waa midda labaade isniin markay noqoto nebigu sal alay wasalam cibaadadii lagu weynayn lahaa wuu sheegayoo waa soon ayaguna beddelkii soon cuntay isu keenahayaano waa damaashaadahayaano muxuu ahaayey cuntaa lagu qaadanaya war soon iyo cunta kala duwan waa cagsi bay isu yihiin soo ma maalinku waa isniin ee horta taariikhi maaha waa midda labaada nebigu ummadda wuxuu u jideeyey soon ee uma jidaynin isu-imaad iyo damaashaad iyo cunto la cuno iyo xaflado uma jidaynin marka waa dhaqan layskala yimid kadibna nusuusta inta la luqunji qur-aanka iyo sunnada la doonayo bidcadii in la saaro min baab ictiqid uma istadil adigu marka hore intaad qorshahaaga dejiso ictiqaadiso ood waxaaga meelaysato nusuusta intaad luqunta soo qabato kadibna waxaagii dusha ka saaro waxay tidhaa wuu ku kutushayaadhe axaadiista iskaba dhaafi qur-aankii baaba hadda loo dhigtay qur-aankii in la yidhahdo weliid buu tusaaya warkaasaaba hadda soo baxayba oon horey u jiri wa can abi ayuubin alansaariyi radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay waslam qaala rasuulku wuxuu yidhi man saama ruuxii sooma ramadaana ramadaan ruuxii sooma uma kadibna atbacahu raacsiya sittan lix oo min shawaal bisha shawaal waa bisha ka dambayse kaana wuxuu ahaaday kaas ka siyaami dahri sanadkao dhan soomkiisa dahrigu waa sanadko dhan sanadkoo dhan soonkiisu mid la miduu ahaaday waxaa wariya muslimun muslim baa wariye axmed ibn maaja daarimi waxay ku dareen inuu nebigu markaa kadib yidhi man jaaa bilxasanati falahu cashru amaaliha saasay ka dhigan tahay man adiga bisha ramadaan markaad soonto oo toban goor lagu laban laabo soo toban bilood maa sanadkii maxaa kaa laaban ya laba bilood lix beri toban ku dhuf lixdan beri soma lixdan beri soo laba bilood maa sitta min shawaal alcashrau biamhaaliha marka laga dhigo waa laba bilood bisha ramadaan alxasanau bicashri amhaaliha marka laga dhigana waa toban bilood sanadkoo kaamila saasay ku tahay kaana ka siyaami dahri waxay noqonaysaa markii lagu dabaqo qaacidadii qur-aanku sheegayo man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha halkaa markii la mariyo ayuu sanadku isdhamaystiraya macna an abi saciid khudri marka uma atbacahu maalmuhu inay bisha ku xigaan shari maaha maalmuhu inay bisha sidaadii looga afuraba oo ciidda aad ku daba qabato shari maaha haddaad sidaas samaysana khayr haddaad lix uun bisha ka mida soontana khayr kulli waa soo gelaysa bisha shawaalun waa inay lixdu ka mid yihiin oo ka baxsaneen وn abi سacيidin اkhudriy radi alahu tacala canhu qala wuxu uhi qala rasul lah lay slm rsulku wuxuu ihi ma min cabdin adoon ma jiro oo yasuumu soomaya yowman maalin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku soomaya dhexdiisa jidka alle dhexdiisa ku soomaya ilaa haddii uu ahaaday ruuxaas baacad allaahu alle waa fogeynaya bidaalika arrinkaas sababtiisa bidaalika alyowmi dheh maalinkaas sababtiisa alle wuxuu kaga fogeynayaa can wajhi wejigiisa annaara naartu ka fogeynayaa sabciina khariifan toddobaatan dayrood toddobaatan sana laga wada muttafaqun calayhi alkhariifka waxaa la yidhahdaa dayrta ladhad khariifka sanadun baana laga wadaa man gugana waxa la rabiic dayrtana waxaa la yidhahdaa khariif muxuu ahaayey sayf iyo shitaana waxa wey waa xagaagiyo jilaal muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaa xadiidku si guud wuxuu kutusaya ilaahay wejigiisiiyo dartii hal maalin ruuxii u sooma ilaahay inuu wejigiisa naarta kaga fogeynayo toddobaatan sano fii sabiili illaahida ayaa culimada qaarkoodna waxay leeyiin waxaa laga wadaa bimacnaa ibtiqaa'a mardaati illah isagoon qasad kale u soomaynina ay niyadiisu tahay rido ilaahay raadiya ikhlaas ruuxii ku soomaa laga wadaa qaarna waxay leeyiin fii sabiilillahida waxaa laga wadaa isagoo duulaan ah oo furinta jooga oo jihaadka ku jira yuu haddana soon ku daray marka fii sabiili illaahi macnahaasay qaarna ku xambaareen nusuus kaloo macnaha kutusiisana way jirtaa an caaishaa radi alahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasul lah sal lay rasuulku wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquulu ilaa aan ka dhahno xataa naquula ilaa aan ka dhahno laa yufdiru ma afurayo soonkuu isku daba qaban jiray ilaa aan isnidhaahdaba malaha maba afuuri rabo wayufdiru wuu afuri jiray marmarna xataa naquula ilaa aan ka nidhaahno laa yasuumu maba soomi raboba marna afurku isku daba qaban jiro muddu iska afurnaan jiray ilaa aan isnidhaahno malaha maba soomi raboba wamaa ra'aytu ma aanan arag bay tihi rasuululahi sal lay slam oo istakmala dhammaystirtay siyaama shahrin bil soonkeed qatuu weligii ilaa ramadaano ramadaan mooye bil si buuxda oo dhammaystiroon maalin la afurin ka a nebigoo u soomay ma arkin bay tihi ilaa bisha ramadaan mooye wamaa ra'aytu ma aanan arkin bay tihi nebiga sal lay slam fii shahrin bil dhexdeed aktara mid looga badan yahay minhu xaggiisa siyaaman xagga soomidda fii shacbaana bisa shacbaan dhexdeed bil uu kaga badnaa soomidda bisha shacbaan uu kaga badnaana ma jiro muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigu limuslim buu usugnaa waxaynu fahnay nebigu sal lay slam marmarna inuu wati dheer iska afuri jiray marna wakhti dheer soon ka xidhiirin jiray taasi waa sunno ayb waxaa kaloo inoo sheegay bisha ramadaan marka laga tago bisha uu ugu soon badnaa nebigu sal lay wasalam bisha waxay ahayd shacbaan bay waa caaisha cilmigeeda waxaa kaloo sugan bisha muxaram inuu nebigu sal lay wasalam uu sheegay bilaha ugu fadli badan inay tahay soomidooda waxaa kaloo inoo sugan oo caaisha radial anha fii lafdi kale oo muslim wariyay inay tihi kaana yasuumu shacbaana kullahu bisha shacbaan oo dhan buu soomi jiray laakiin lafdiga damba kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila shacbaan buu soomi jiray wax yar mooye macnaheeda waxay ka wadaa kullida markay cabirtay bimacnaa aqlabkay ka wadaa sida badan shacbaan badankeeda wuu soomi jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh wacan abi darin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuuna amray an nasuuma inaan soonno min ashahri bisha xaggeeda alaaata ayaamin saddex beri inaan ka soonno alaaata casharata saddex iyo tobanka wa arbaca casharata iyo afar iyo tobanka wa hamsa casharata iyo shan iyo tobanka rawa waxaa wariyey annasaa'iyu watirmidiyu wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma tirmidi iyo sheekh albaanina lishawaahidihibay ku taxsiiniyeen tirmidi ibn maaja waxay soo saaray sidoo kaleta can abi darin wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yihi sal lay aslam man saama min kulli shahrin alaaata ayaam bil kasta saddex beri ruuxii ka sooma fadalika siyaamu dahri sanadkoo dhan soonkiisii wey lanna bishii markaad saddex beri ka soomto saddexdii berina toban laguu labanlaabo bishiioo kaamila sooma sanadkoo dhan adoo soomay bay ka dhigantay markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxaa alla soo dejiyey arrintaasi rumaynteedaa soo dejiyo man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha alyowmu bicashrai ayaam maalinkii toban beri buu udhigmaa tirmidi baa saxiix xadiidkaas iyo sheekh albani waa sugan yaha xadiidkaas man saas weyaan marka saddexda beri waa saddexda beriya ayaamulbeydka la yidhaha ayaamulbeydka saddexiy tobnaadka afariy tobnaadka iyo shaniy tobnaadka bisha waa sunno iyadana in la soo macna wacan abi hurerata radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaal wuxuu yihi laa yaxilu xalaal ma aha lilmar'ati haweeneyda xalaal uma aha oo uma bannaana an tasuuma inay soonto walxaal zawjaha ninkeedii shaahidun mid jooga uu yahay ila biidnihi idankiisa inay ku soonto mooye muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday zaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuud abu daawuud wuxuu ziyaadiyey hayra ramadaana ramadaan waxaan ahayn saas macnaha tirmidi iyo ibnu maajah iyo ibnu khusayma ayaa iyaguna lafdiga hayra ramadaana awarinaya warinaya sugan yahay macnaheeduna waxa weeye haweenayda uma banaana soon sunno ah inay soonto ninkeediioo jooga inayba idan iyo fasax ka hesho mooye hadduu soonku soon waajibayo ramadaan iyo soonyada waajibkaa uu yahay markaasi idan inay weydiiso uma baahne way soomi qalle lagu leeyahy hadday tahay ramadaan hadduu yahay markaasi idankiisa uma baahno waa waajib haddiise laakiin ayna markaasi soon waajiba ahayn asaga ayaa markaasi soonka sunnada ka xaqli xataa hadday soonto wuu ka jebin karaa xataa hadday soonto oo uu u baahdo wuu ka jabin karaa waxa weyaan xaqiisii w soma xaqiisii waxay ku sugan tahay xadiidka abi saciid alkhudri oo uu soo saaray abu daawuud iyo ibn maajah iyo axmed biisnaadin saxiix qisadii wuxuu le abu saciid haweeneydii ninkii loodhan jiray safwaan ibnu mucatari ayaa nebiga u timi sal lay slam markaasaa waxay tihi rasuulka ilaahay ninkii safwaan la dhihi jiray saddex arrimood baan uga dacwo ka dacwo u saddex ribood buu igu sameeya waa midda koobaadee markaan tukanahayo i garaacabay waa midda labaade waxay tidhi soom markaan soomana soonku iga jebiya waa midda saddexaade waxay tidhi salaada subax markay qoraxda soo baxda unbuu tukadaa saddex arrimoodoo kala dardaran ma nebigu waa saxaabi jaliila ayb markaasaa nebiga sal l slamna wuu joogaa warwarran baa laysay waxu jira wuxuu rasuulka ilaahi waa runteed saddexdaba waa jiraan bu waa midda koowaadee horta salaadda markay tukanayseen karaacahay suurad aan anigu ku tukado baan ku idhi bu yidhi naahaygaga tukan idhi iidaa baan ka kari waayo suuradayda ii dhaafo qur-aanka kale ku tuko baan ka kari waayo saas daraaddeed baan u garaacaa nabigu wuxuu yihi sal lay asalam hal suurad ah hadday tahay dadko dhan waa ku fillaan lahayd bu nabig sal lay slm adiga haweentaada iskaba dhaafe xataa dadkoo dhan hadday suuraddaa u wada qaataan way ku wada filanta way wada deeqiy gabadhaha dilin baa lnabig sl amaa midda labaadee ah soonku iga jebiya waa runteed bui soonka waan ka jebiya laakiin nin dhallinyaraan ahay buu yidhi oo xoog badan oo raganimadiisu dhammaystiranta anigoo u baahan bay iska soomi bui markaasaan markiyadoo sooman baan ka dulboodi bui ah, soonka saasaan kaga jebinhayaa bui markaasuu nebigu wuxu yh sal lay slam haweeney ma banaana inay soonto ninkoodiioo jooga ilaa biidnihi sababtaasu xadiisku yii ayadii baa marka lagu yihi ninkaagoo jooga ha soomi ma soo xaqiisi xaqiisima lama canaananin marka wuu ka jebiyey wuuna ka jebin jiray markay soo dacwooteen isagaa garta la siiyey somaali amaa midda ah salaada subax qoraxdu markay soo baxdo unbuu tukadaa waa runteed buui laakiin qoys waxaan ka dhashaybu sidanadaba hurdo weyno qoraxdu inay soo baxdo mooyaane aanba toosinba saasaanu nahay buui markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly wasalam markaas soo toosta uun salaada tukabuu rasuulku ku yidhi salawatu rabbi wasalam caleh xadiiska marka macnahaas kutusaya sun abi daawuud keyrka ku jira wuxuu kutusayaa xataa haweentu hadday soon sunno a soonto ninkeedu u baahdo soonka waa ka jebin karaa sharcan si uu xaajadiisa u guto laakiin gabdhuhu soonka ha dhamaysteena daaya min fadlikum wabilahi towfiiq